الرحمن الرحيم شدها آه عادي هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ولير ناقص ير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم axaadiistii adugu micraajkii iyo isrihii ayaa inoo socoday kollay qaybo xalaytaan soo aragnay hawana xadiid axaadiista kaba mid ah oo labada sheekhba isku waafaqeen ama ay soo wada saareen walow muslim aanu dhammayn ee dee kollay ikhtisaar ay ku jiraan bukhaari waa dhan yahay iyo mustakhrajaad kaba si abucawaane iyo waa dhan yahay ayaa caawana halkan casharku inoogu horeyn doonaa ama ka koobaad uu noqon doonaa xagga sanadka bal dee ninka ugu dambeeya isna saxaabiga saxaabi uu kasii warinaya mooyaane inta kale waa intii aan soo aragnay ibn abi cadin aw maxamed ibn ibrahim ibn abi cadi saciidkana waa saciid ibn abi caruba ayaa la idhaahaa abi carubana mehraan baa la idhahaa saciid ibn abi caruba weeyo ninka qataada wax ka wariya weeye horeynuu soo aragnay marka cibaara inoo yarta can anas ibni malikin lacalahu qaala can malik bni sacsaca waana shaki waxaa laga yaabaa inuu yidhi anas malik ibnu sacsaca inuu kaba warinayey oo can malik ibnu sacsaca uu yidhi taas baa adigu lafdigan lacalla kolayna ruwaadda muslim barhkood baa ay xadiidka dhacday qolooyin kale oo dee muslimuun ruwaadda kitaabka kaba mid ah dambe inoo soo wariyeyna iyaga lacallahu kumaba sugnayne wuxun baabay ahayd can anas bni malikin can malik bni sacsacata kollayna waa saxiixa bukhaari sida kuma sugan oo haddii halkan nooc yar shaki dhacay bukhaari xadiidka markuu warinayo kuma sugna ruwaadda bukhaarina ah mee ruwaaddan muslimna iyagana qayba waxay ku wariyeen shaki la-aan bay ku wariyeen oo adigu anas ibnu malik xadiidka wuxuu ka warinayaa nin malik ibnu sacsaca la ydhaha taas wey malik ibnu sacsacna waa saxaabi horta asxaabtii rasuulka kaba mid ah waxaana halka inoogu sugan rajulin min qowmi maligani waa nin min qowmi anasin weeye anas tolkii iyo qowmkiisa kaba mido ah, waa nin ansaara welibana ay isku sii reer ahaayeenoo reer bani najara oo reerkaa khasraj ee rasuulka ilaahina awowgii cabdimualib dhalay abu ay guryahoodiina uu ku degay markii hijrada abu ayub alansaar iyo waa reerkoodii oo markaa waa nin qowmkiisa ka mid oo ninkani markaa waa nin reer bani najaar ah oo aana reerkoodii ama jiribkoodii kaba mid ah ninkani waa saxaabi laakiin aad bay axaadiidiisa u yar tahay oo xadiidkan si aan soo sheegaya bukhaarina waa wariyey asxaab sunan barhkoodna way wariyeen dhammaantoodna xadiidkan keliya ayuu ku leeyahay hadday bukhaari tahay iyo hadday muslim tahay iyo kutubtaa kale xadiidkan keliya un mooye xadiid labaad uu isagu warinayo halkan kuba sugani ma jiro gees kalena weliba anas mooyaane cid kaloo ka warinaysana waa anasun oo raawi aan anas ahayna lama hayo oo uu isagu leeyahay bal markaase laakiin waa ninkaa saxaabiga xadiidkan dheer inoo warinaya markaa rasuulka ilaahay baa yidhi buu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bayna waqti ana anugu cinda albeyti kacbada agteeda aan ku sugnahay ismi calamu u noqday beytku oo markaa dee waaba kacbadiya anigoo beytka agtiisa ku sugan oo bayna naa'imi walyaqdaani ku hurda iyo kusoo jeeda u dhexeeyo dee hurdaa laga kiciyo waa lulaysnaaba ta aan u dhexeeyo waana markii malagyadu ay u yimaadeen la qaadi doono kolley riwaayaadka qaarkoodna si wuxuu beyt umahaani hurday xalay taaban nidhi ayaaba kuba yimi riwaayadka qaarkoodna dee cinda alxijri oo kale ama xadiim iyo halkan xijru ismaaciil la yidhaaho kolley riwaayadka qaarkoodna masjidka ee laakiin say ku jamciyaanna waa dee markii hore halkaasay ugu yimaadeenoo waa tan aan soo marray aqalka in saqafka lagu furay waayo beydku dee waa banaanaayo saqaf la fura ma ahayn oo agtiisa adduur de waa masjidkii un ama intii ku hareeraysay in masjid sidaasii berigaa ma jirine haddaba in dee markii dambe ay soo qaadeenna waa kana beytkii baa la keenay waana halkan qasrigii ay kaba dhaceen waktigaas weeye oo haddaba anigoo aqalka markaa beytka agtiisa kuba sugan oo ruux isagu hurda iyo ruux soo jeedo adugu aan u dhaxeeyo waana xaaladii horey ugu yimaadeen tani soo xaafidba fatxulbaari kuba yidhaaho laakiin markii dambe albaabka masaajidka ay geeyeen haddana uu halkaa daabadii ama buraaqii uu kaba fuulay iyo wixii ka dambeeyeyba rasuulka ilaahi waa soo jeeday salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa xaaladii hore id waqtigaas samictu waxaan maqlay qaa'ilan ku qaa'ila waa ku hadlayo ama qaa'ilo yaquulu leh axad الhalaaثati bayna الrajulayni macnaa dee waa lasoo diray rasuulka ilaahayna cid baa la huruday oo uu dhinacyadiisa kuba sugnaa laba nin buu dhexdooda kuba sugnaa labadaasna fatxulbaari ba kuba sugan ama xaafid yidhaaho xamse iyo jacfar bay ahaayeen xamzat bnu cabdilmualib oo adeerkiia iyo jacfar ibnu abi aalib oyna adeerkiia ayay ahaayeenoo rasuulku dhexdooda u hurday haddaba marka maxaan odhanaynaa huwa waa kan a madluubkia dooneysaan axadu halaaati saddexdan halkan hurda ahaan weeye bayna arajuleyni labada nin dhexdoodu ahaaday oo waa kaa u dhexeeya waa saddexa mid kaba midoo weliba kaa dee isagu halka dhexda hurdo weeye fautitu waa la yimi oo fanduliqa bi waa layla tegey halkii baa laga kaxeeyey fautitu waxaa layla yimi bidastin dasti min dahabin dahaba kollay xaleetaan umuurahan soo ogaanay laftiga dasti iyo wixii kuba tacaluqayey dastiguna dahab waa dee umuurahani waa umuura markaa aan axkaamtii adduunyaba lahayn oo san dahabku qabla taxriimna waabay ahaydba haddaba dtasti dahaba hodee waa macadinta wixii ugu heersareeyey ugaba qiimo badnaa khasaais kala duwana ay yidhaahaan waa layoonaan ciidu cinoon markaas oon dalkiina aanu gubin oo kale oo aanu daxlin oo in gees kalena macaadinta kale waa ka culus yidhahan hiqalal waxyaba munaasib umuura ayaa culimada aqriyaan halkana may tirtiriyaane adugu dasti dahaba oo fiiha laftiga dastina waxaan idhi xalayba soo sheegnay waa tadkiiriyaalana taaniiya macnaa luqada carbeed mudakar ahaanna waa yimaadaa waa yar tahay muanas ahaanna waa u yimaadaa bal markaasna imika fiiha dee waa taaniidka waana sii badnayd oo fiiha dastiga dhexdiisa uu kuba sugan yahay min maai zamzama biyaha zamzam wax kaba midi oo tasdigan waxa weeyaan biyo zamzam baa kuba sugnaa kollay dee in in isaga xalaysa soo marray dasti kale oo buuxa oo laga buuxiyey xikmo iyo cilmi ka buuxa oo rasuulkii ilaahay laguba markaa laabtiisii laguba shubay iyo qalbigiisii taasna waynuu horeysay caawana dastigaasi aanu dikri ahaan halkan kuba lahaanne laakiin xikmadii iyo cilmiga xadiidka way kuba sugan yihiinbe bal kaasoo biyo zamsam dee biyaha zamsamkuna kolley fadiilo gaara ah hayaabay leeyihin oy biyihii kale adduunyo oo dhan waa biyo kaba mudan oo dee kuba soo baxeen iyo say yiheenbe waa biyaha barakada leh min maai zamzama fashurixa waxaa la dilaaciyey weeye sadri waxaa la furay macnaa laabtaydii baa la furay waa tan tashriix oo kale dee qalitaanka dadka la qaliya <laughs> tashriix la ydhaha fashurixa sadri ilaa kada wa ilaa halka iyo halkaas oo waa intii dee dilaacu kuba dhacay la dilaaciyey umuurahana waa umuuraha khawaariq ah isagii calooshiisii baa la dilaaciyey bal qalbigii baa lasii kala dilaaciyey waatan wax lagu shubay waatan la maydhayo wax darara iyo wax rasuulka ilaah soo gaadhayna maba jirte fashurixa sadrii ilaa kada wa kada oo waa adigu intii iyadu bal matalan dilaac uu gaadhay xalayna waatan soo aragnay inuu anas lahaa ahar almikhyad waaban arkaya iyo dee makhyadka walow dee kii horeba uu dee shaqi horena uu jiro rasuulka ilaahi uhoreeye qaala qataadatu qataada waa ninkii xadiidka warinaya anas kaba sii wariyey isagana saciid ibnu abi caruba kaba wariyey qataada wuxuu ihi faqultu waxaan ku idhi liladii kii maci aniga macayga waa nin kaloo la joogay markaan anas xadiidka u sheegayey ayaa waxaan ku idhi ma yacni kada o kadaadan inteebuu ula jeedaa muxuu ula jeedaa halkana xadiidkain halkan deesan baa muslim inooguba sugan kii macayga ahaayo waa ruux kaloo laba joogay sidaan soo sheegaya bukhaarina xadiidka waa la wariyey riwaayadiisana waxaa dhacay bukhaari faqultu liljaruudi wahuwa ilaa janbi maa yacni waxaan jaaruud ku idhi isagoo dhinacayga jooga muxuu ula jeedaa dee halkan maa yacni bihi waa kadaadi waa kadaadi markaasuu dee isagiina uu sheegay oo dee intii jeexitaanku uu gaadhay weeye ayuu u sheegay jaaruudkana halkan xaafid muxajar wuxuu idhaa ruwaaddii kitaabka bukhaari ciddee bel matalan magaciisa intaa dhaafisay oo ama nasabkiisii sheegtay oo jaaruud ibnu fulan tidhi maan arag waa ruwaaddii kitaabkee kala dunaa uma jeedo ragga bukhaari kasii wariyey waa raggii kitaabka eh, soo naqliyey ee ruwaadda aha ee kala dunaaye kitaabkana soo dabdiya soo naqliyey marka laakiin isagoon jasminayn buu yidhi waxaa laga yaabaa ibnu abi sabre inuu yahay nin anas jaaruud ibnu abi sabre la odhanayay oo anas saaxibkiiba ahaa axaadiid kale kaba wariyay inuu kaa yahay baan filayaa buu leeya ma laga yaabaa ma yacni qaala markaa wuxuu ihi waa kadaa wakadadan ilaa asfali badni waa iyadoo halkan dee laabta laga bilaabo ilaa caloosha inaheedaas dee waxa weeyaan hoose laga gaadhayo ee waxa weeyaan intaas bay ahayd oo intii baa la wada furay qalbigiisiina lasoo saaray <clears throat> fastukrija qalbii qalbigaygii baa lasoo saaray rasuulkuna waa kan noogaba warramayo waxaan waa og yahay dee kaybuube iyo waxyaala kumay dhicin fagusila waxaa lagu maydhay bimaai zamzama biyihii zamzam baa lagu maydhay aan leenahay dee waa biyaha dhulkaba waa kuwa ugu ugu mudan weeye dee culimmada kolley qaar kutubtan shuraaxdaana dee uguma sugan biyaha koowaad ay kaba dhigaan dee biyaha rasuulka ilaahay farihiisii kaba soo baxay dee waa in kooban iyo dad gaara ayuunbaa biyahaas ku intifaacay cabay oo dee ku weysaystay bal kuwaasoo dee rasuulkii ilaahay daahirka ahaa baabay hilibkiisii iyo dhigiisii dhexood kaba soo baxeen markaasay zamsamka raaciyaan bacd alculamaa qowlkoodii waafdal lmiyaahi maa qad naba min bayni asaabici nabiyi mutabaco yalihi maa zamzamin falkowharu faniilu misra walba sidaasaba kaleya shacr kaleey ay soo naqleen shuraaxdaas <clears throat> fagusila bimaai zamzama waxaa lagu maydhay biyaha zamzam dee rasuulka ilahi ba xadi shifaa suqman wadocaamu docman uma uciida waa la celiyey oo qalbigii makaanahu halkiisii ayuun baaba lagu celiyey oo dee malaki baa ku celinaya uma xushiya waxa laga buuxiyey weeye oo waxa lagu cubay oo lagaba buuxiyey iimaanan iimaan iyo wa xikmatan xikmo oo dee iimaanki iyo xikmadii walow dee shay macno ay yihiin kolleyna waxyaalo kala duwan oo inoo soo arora jirto tajsiid اlmacaani waxay intuu macnaa haddana in jurmi iyo wax loo yeelo ilaahayna dee waa qudradii ayaa lagu laga buuxiyey waa dee qalbigiisii loogaba buuxiyey iimaanka iyo xikmada xalay baan soo maray bal taa weeyaana waa shaqigan kolley axaadiid kala duwanna way kuba timi xalena waa ta aan soo haynay qolooyin shaqiga ku daysay yidhi kaa waktigu yaraa un dhacay un mooye mid kale ma jirana dee qowlkooda waa qowl marfuuda oo waa tan aan hayno waktiga uu rasuulka ilaahay diyaara bani sacdin joogay shaqi waa ku yimi qalbigiisa waa taan xalaytaan soo aragnay imikana bal dee waxaa kaloo iyadana abu naciim iyo ay wariyeen xafidna kaba dhiga inuu sugan yahay waktigii bicsada ee rasuulka ilaahay dee waxyiguu kuba yimina shaqi kale inuu dhacay oo tan waxaanay culimadu yidhaaheen kollay saddexduna xikmado kala duwan bay lahaayeen oo kaa hore waa taa aynu soo marnay in wax laga soo saaray qalbigiisii oo lagu yidhi hada xadu shaydaani minka taasi ay keentay wixii dee qaabiliye shaydaan iyo wasasadiisa aqbal laba waa laga nadiifiyey cismo ayuu ku barbaaray calaa akmal اlaxwaal ayuu ku barbaaray isagoo qowm jaahiliye ah oo dee waxa weeyaan kufri iyo wax adigu waxooduba dee taa yahay ku dhex koray ayaa ilaahay subxaanaه watacaala ku barbaariyey calى akmal اlaxwaal iyo taasuu wax kastaba ka dhowray kaba xafiday taa waana tan waaba dee hada xadu shaydan taasi waa xikmadeed dee tan kale bictadna kolley waxyi culus baaba u yimi <clears throat> waxyigaa yimi inagu markaas ayaa isaga naftiisi dee waxu u baahnaa nooc kaloo isticdaad aqbalkiisa qaaditaankiisa iyo umuurahaasoo waa waxaan dee waxyigan kuba imanaya isagii u bilaabmay dee waa si uu bal matalan uu noqdo markaa xagga qaaditaankiisa iyo taxamulka iyo diyaargarowgii nooca shaqigaasna ahayd kanna arrin weyn baa loo wadaa waatan baytulmaqdis la geynayo samooyinkii la fuushiinayo ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisa buu maqlayaa meel aan la gaadhin buu gaadhayaa salaado waa umuurahan iyadana waa si uu u diyaar noqdo waxaan dee bal habeenkaa loo wado ayaabay taasi ahayd oo kollay mid kastaaba xikmaddiisa ayaabuu lahaa say culimmadu yidhaahaan ee bal shaqigaa saddexaadna waa jira haddaan mid afraadna dee bacdigood ay sheegeen laakiin bal inta inoo sugan ayaan eegayaa kaa dee bicsadana xaafid maxajar wuxuu kaba cabiraa inuu sugan yahay waa fatxi buu ka cabiraan qaala wuxuu yihi markaas uma utiitu rasuulki ilaahay baa yihi waxaa layla yimi bidaabatin daabo abyada cad oo yuqaalu lahu markaa dee waa markuub ahaan marka lagaba dhigo ayaa lafdigan tadkiirka daaba lafdigu waa muanas be abyada oo yuqaalu lahu waa markuubka iyo waxaa la fulo laguba lagu magacaabo alburaqu buraaq oo fowqa alximaari wa duna albaqli dameerna ka yar sarraysa oo baqashana in yar ka waabsan labadooda u dhaxaysa taas baa lay keenay ayuu yihi rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh kollay daabada iyo buraaqa ayaa wixii ku tacalluqsanaa xalayto ayay inoo horeysayba waxyaalihii culimmadu kollay ah, halkan waayo hadalku waa iskaba dheeraanaya casharkuna waa inoo soconaya umuurahaas ma soo wada naqlinayno kaasoo yaqacu uu dhacayo khaطuhu waa tallaabadiisu uu dhacayo cinda aqsaa darfihi waa darfigiisa ama basarkiisa ama nadarkiisa halka ugu durugsan agteed ayaa waxa weeyaan u dhacayo ujeeddadu xalayba soo maray ishiisu inta ay gaadho wax kaba arko halka darfigiisu gaadho weliba halka ugu durugsan sida xadiidka sugan ayay tallaabadiisuna gaadhaysaa macanaa waa darfigiisaas iyo tallaabadiisii ayaan kala gaabinahaynba faxumiltu caleyhi waa laygu qaaday ee jibriil baa la socday in axaadiid kale amna riwaayaadka qaarna waxaa kuba timi inuu laba fuushanaa rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh radiifkaba uu ahaa isagaa waday oo bal matalan taas waa laygu qaaday ee masaafadaa dheerna laxadaadkaas buu ku gooyey oo waa laygu qaaday baa rasuulka ilah yihi salawaat wasalaamu caleyh kolleyna umuuro kuba tacalluqsan markuu meel sare fuulayo ama meel godan iyo uu kuba dhaadhacayona waati aan xalay ee bazaar iyo abuyacliya wariye aan soo naqlinay uma indalaqnaa waanu tagnay xataa atayna asamaa addunyaa ilaan samadii adduunyo aanu nimi xadiidka kolley axaadiid kale way inoo horeysay oo xaggan kuba tacalluqsan xadiidii weliba xadiid anasa oo haabit kaba oranaya soo maray rasuulka ilaahay buraaqaa markaa uu fuulay maka uu kaba tegey inuu baytulmaqdis tegey baytulmaqdisna uu daabadii ama buraaqii kuba xidhay halkii ambiyadii hore ay kuba xidhan jireen masjidkii uu laba ragcadood ku tukaday umuurahaasaan soo maray dabadeedna isagoo aan taa hadal qaadin daabadii iyo buraaqii au yihi haddana dee taa samadii baa nala fuushiiyey oo malagii uu laba fuulay xadiidkana daahirkiisu waxa weeye si ay dee buraaqii fuushanaayeen inay samadii adduunye yimaadeen waa riwaayadan baa dee mukhtasara uun riwaayaadkana way isu keen fasirayaan ruwaadda qaarkood baan dee waxa weeyaan wada xafdi xifdiyin ama aan soo wada naqlin ama aan wada sheegin ba hadday xifdisnaayeen qisadii oo dhan dee kuwa kalena way inoo taam yeelayaani imaatinkan ay samooyinka yimaadeen dee waa micraajkii waxaana in riwaayaadka qaarkood yani xoog badnaan naba kuwa yimi micraajku inuu wax u eg ama shabahayo sallaanka uu ahaa sullam oo kale oo markaakaas ay samooyinka kuba fuuleene bal waxaan leenahay isrihii baa horreysay markii dambena micraajkii dee qolooyinka iyagoo riwaayaadkan un eegon riwaayaadkii islaba doonan ka dhigay isrihuna inuu habeen dhacay micraajkuna habeen kale toosuu dhacayna kollay nusuusta marka la eego iyo naskaa hore iyo ma saacidayaan qowlkooda marka la eego riwaayaad yar kala duwan oo jira kuwa sheegtay tacadud isra ama tacadud lmicraajna kolley waa baciid un riwaayaadkii waa in laisu wadageeyo un uma dalqna xata atayna sama addunya fastaftaxa jibriilu salى اllahu alayhi wasalam jibriil baa wuxuu dalbay albaabkii samada markuu tegee dhoweyd in laba furo oo khaazinkiibuu ka dalbay faqiila waxaa la yidhi man haada waa kuma kan mustaftixa ah ee doonaya in laga furo albaabka qaala wuxuu uhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi waman macaka macaaga yaa ah meeshii dareen baa jiray inay cidila socoto oo haddii dee aan dareenkaasi jirin dee waxaaba su-aashu si kaley noqon lahayd ma cid baa kula socota iyo waxyaalo ee imaka waman macaka waa dee cidlo way la socotaa waanay dareemayaan si ay ku dareemeen maxay yidhahaan barhkood say dee samadaaba shafaaf oo kale ama waxyaalo kale dareemeen adigu waa kuwan oo yaa kula socda qaala wuxuu ihi muxamedun salى اllahu alayhi wasalam nebi moxamed baa ila socda qiila waxaa la yidhi waqad bucia ilayhi xalatan intaan soo maray oon soo sharaxnay macnaa bacsigu maaha miyaa lasoo diray oo nebi buu noqday oo waxyigii baa u yimi taas mudda dee kaba dambeysay bicada waqtigii bilowgeedii malaa'igtana intaasi kamay qarsoonayne waa inuu samada soo fuulo oo halkan uu yimaado miyaa loo soo dirayba qaala wuxu uhi nacam ha qaala jibriil baa odhanaya qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat wasalaamu calayh fafataxa lanaa albaabkii buu naga furay wa qaala wuxuu yidhi waa khaasinkii baa odhanaya marxaban bihi waa soo dhoweeyey macnaa waa saadafa makaana ruxban meel waaseca ayuu asiibay taas buu yidhi waa kelimadii tarxiibkan xalayba aan kuba soo marray ambiyaduba inay tarxiibinayeen waana lafdigan ahlan wa marxaba iyo ama wasahlan iyo waa alfaadahan sooba noqnoqdoo dee ay kuba fasiraan marxabana naalaqiita ama saadafta ama atayta makaanan ruxba meel waasica ayaaba timi dee ahlanna saadafta ahlan baaba yidhaahaane fastanis bih walaa tastasha cidloon wehesho meel saasaaba timi walanicma almajiu jaa walanicma waxaa fiicnaaday almajiu imaatin aladi imaatinkaasoo jaa ana ismiga mausul iskaba qadartay imaatinkan uu yimi baaba imaatin u fiicnaaday weeye de haddii bal say barhkood yidhaahaan aan kala yar horreysiinona waxaabay noqon jaa waa yimi walaa nicma oo dee aan taas soo horreysiisano ay leeyihiin waaba de maxalkeedii kan walaa nicma waa ti dee waxa weeyaan nicma kollay ay kaba mid ahayd dee ficilkaasi madxiga loolaba yimaado wala nicma waxa fiicnaaday wanaagsanaaday almaji faacilkiisina kollay dee waa kan oo wixii uu u baahnaa faacilkiis uu qaato waaba u dhan yahay oo almajiu imaatinkiisi ayaa fiicnaaday kolley maksuuskin baa markaa xadfanaanayo majiuhu wlmaksuusu bilmadxi majiuhu dee waa ima waxaan la ammaanayaana waa imaatinkiisane macnaa imaatinkan uu yimi ayaa fiicnaaday wala nicma almajiu ja aladi ja balta hore baa iskaga laqbaysa qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh faataynaa waanu nimi calaa aadama aadam baa samadaa joogay oo aanu soo maray alayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaati wasalaam ee waana kii wixii uu ku yihi nebi aadam oo taasiyo baynu soo aragnay bal waxa weeyaan iyo umuurihii kaleu arkay oo aswidadii hareerihiisa midigtiisa iyo bidixiisa ku kala sugnayd iyo waatan xalay casharka kusoo maray wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey waa raawiya xadiidku waa suurtagal saciid ibn abi carubo qataado ka warinaya inuu yahay iyo ciddii kaba sarraysay inuu yahay lakin de halkan waa ta aan sheegaya riwaayadani bukhaari way dhan tahay bukhaarina sidaan xalayba sheegnay dhowr meelood baa xadiidkan ama axaadiida isru kusoo noqnoqota kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa kale riwaayadanna dee baabka uba dhigtay alisra iyo almicraaj iyo baabka uba dhigtay oo kollay marka la eego sharxa fatxulbaarina mujaladka toddobaad ah waxa weya waa manaaqib ama fadaa'ish iyo dee taas intaanu makaazila bilaabin un ayuu kuwa soo aroriya riwaayadna ay dhan tahay xadiidkii buu kaxeeyey biqisatii isagoo qisadiisii oo dee ciddii uu laba kulmay iyo waxyaalihii dhacay iyo waxyaalana qaybaan xalay soo aragnay wadakara waxaanu sheegay anahu laqiya inuu la kulmay rasuulkii ilaahay fi الsamaaءi الthaaniyati samada labaad ciisa wayaxya calayhim الsalaamu wa fi الthaaliثati inuu kulaba kulmay yuusufa nebi yuusuf wa fi الraabicati waanahu laqiya fi الraabicati idriisa wa fi اlkhamisati waanahu laqiya fi اlkhamisati haaruna salى اllahu عalayhim wasalam ambiyadoo dhan ba waxa weeye qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo uma ndalaqna arrin aynaan xalay soo marin baa intan kuba sugnayd oo malaa intii kalena waa ikhtisaariyey hadduu muslim yahay iyo haddii dee ciddii ka sarreysayba ay tahay lakiin ikhtisaar baa jira waaba kaa wasaqa alxadiida biqisati meelo kalena saa waa odhan <clears throat> markaasaa wuxuu yihi waxaan waanu soconay xata ntahayna ilى الsamaaءi saadinti ilaa samadii lixaad aan gaadhnay faataytu calى muusa nebi muuse ayaan imi oon maray calayhi الsalaam ee waana tii malagu inuu u sheegayey waa dee muuse ama salaamba uu lahaa iyo nebiyada waynu soo marnay oo fasalamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu yihi nebi muuse marxaba biاlakhi الصaalixi wالnabiyi الصaalix waa soo dhaweeyey waasan xalayba soo aragnay de waa walaalkan oo waxaan dee tarxiibinayaa weeye ama de waa walaalkan saalixa ah saalixna de waa kelimo aada macnaheedu u ballaadhayo yidhaahaanba ama ay kuba fasiraan waa ruuxa isagu xuquuqdii ilaahay lahaa iyo xuquuqdii addoommahaba u qumay ee la wada yimi kaas baa saalix la yidhaahaa oo haddaba waa akhan saalixa iyo wanabiyu saalixa nebiga isagu saalixa ahaa ayaan tarxiibinaya falama jaawastahu si horta waa tarxiibiyey falama jaawastahu markii aan dhaafay dee saru u dhaafaya samadii lixaad hadduu joogay samadii toddobaad buu ku socdaa ayuu bakaa ooyey nebi muuse ooyey nebi muuse ayaa ooyey fanuudiya waa loo dhawaaqay oo waxaa lagu yihi ma yubkiika maxaa kaa ohinaya nebi muusew muusew maxaa kaa oohinaya la yidhi qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow haada kani gulaamu waa gulaam bacadahu aada soo dirtay bacdi aniga dabaday yadkhulu waxaa gelaya min ummatii ummaddiisa aljanata jannada waxaa kaba gelaya akar wax ka badan mima yadkhulu min ummatii inta ummadeyda kaba gelaysa in ka badan baa kaba gelaysa nebi muuse ayaa yidhi horta dee bal nebi muuse waan ognaynoo xalayto ambiyadii rasuulkii ilaahay laba kulmay iyo rusushii uu samooyinka loo kulmay isagiiyo ummaddiisaba kii ugu naseexo badnaa inaguna naseexo badnaa waa ti aynu soo maray waataynu soo maray inuu dee markii rasuulkii ilaahay soo noqday isagoo konton salaadood sita oo lagu soo waajibiyey inuu yidhi ummaddaadu tan ma karayse noqow ilaa sagaal goor celiyey kolba uu rasuulka ilaahay celinayey ilaa ugu dambeyn shantii xataa shantii uu doonay in lan laynaga fudaydiyo uu idhaaho intaasa ma karayaan anaa reer bani israa'iil soo arkay ee eh, rabbi weydiiso takfiif ummadda taa ma karayse waa xagga marka la eego maritaankii dambe dee seexadiisii iyo taas marka arrinkani horta dee xasad ma aha oo iska daa ambiye ee waxa weeyaan dadkii axaad almu'miniin marka e dhulka ayaa la isku xasaayay halkaa la joogo janno marka la galiyo umuurahaas xasadka iyo qulubtoodii ilaahba kaba nadiifiyey isaguna waa rasuul rusushii ilaahay soo diray kaba mida ululcasmiga ahaa naseexadii ummaddan iyo taas uu naseexaynayeyna waa ta aan soo marnay si ay tahay arrinku waxa weeye uun say halkan culimmadu yidhaahaan waa de isagii qowmkiisii isagoo in badan la joogay oo in badan iyagii ilaahay ugaba yeedhiyay bal waxyaalo khawaariq badanna ay arkeen ayaa haddana cinaadkoodiibaa badnaa inta hagaag u rumaysayna dee may markaasa ummaddeena oo kale may noqon oo kale nebina nebi kastaa iyo rasuul kastaana dadka isagu u yeedhay ee raacay inta ay leegyihiin iyo tirada ay leegyihiin in leeg baa ajrigiisu noqda oo dee ciddii kaleba dee ciddii matalan cid hanuun dad uguba yeedhay intii kolba ku raacday ajriga ay lahaayeen mid lamida ah la siiyaayo kale marka waxa weeyaanuun maha xasad ummaddan xasdeeyo ama rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maha isagoo doonayey dadkaasi inaanay isaga rumayna ay noqdaan kuwo isaga rumeeyo rasuulka ilaahay aan la rumayn ee waxaan isaga dhaafee jaanibkaas ah ummaddiisa dhaafay murugo uu kaba murugaysan yahay iyo kamasho uu ku kamanayo rasuulka ilaahay atbaacdiisa badan taasun baabay ahayd taasun bay ahaydba wey taasi iyadu waa midtan kalayna dee duruq marka la eego riwaayaadkii meelahan kuba soo arooray isagoo dee dhawaaqiisii sare u qaada iyo waxyaalo taas oo kale iyabaaba rasuulkii ilaahay dhaafay oo jibriil uu markaa maxaa dee dhawaaqiisan sare iyo cidda u canaananaya waa ay oo dee yucaatibu rabba markaasuuba rabbigiibu dhawaaqa san sare ugu qaadayaayo dee ta markaa xadiidka ilaahay waa u ogyahay xidadiisa waa xidadii uu lahayo taa rabbi baa u og oo taasoo isagu arrimahan bal alxasilku markaa taas bay noqonayaan sidan halkan ayimadu yidhaahaan cibaaradan gulaamna maha cibaaro taxqiireed ee wuxuu sheegayaa un dee marka la eego xagga da-diisa iyo uu joogo dadkii isaga aada uga waaweynaa ee rususha ahaa haddana in badan inta uu qoomkiisa dhex joogay in ka badanna dhex joogay inaanay haddana atbaacdaasoo kale aanay helin waa jaanibkaasun buu tilmaamaya maxaana yidhaahaan dee carabi lafdiga qulaam asalkiisa hore ilmuhu markuu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayo intaas baa dee lafdiga ka asal ahaan lagu idlaaqa uu yahay laakiin wixii intaa ka dambeeya ilaa inta uu ruuxu xoog le yuu ishaysto uu xoog le yuu ishaysto haba weynaadee kulaabna majaaz ahaan waa lagu idlaaqayaaba weeyaanoo intaa ruuxu uu xooga leeyahay dee rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh xataa markuu wafaadu saddex iyo lixdan ahaa xooggiisu waa dhammaa taas waxa weeye waxa ay tahay waa in taas iyada bal matalan qulaam laba yidhaaho oo dee kale luqada carbeed marka la eego ashcaarteeda hadday tahay haddii ay tahay hadalladoodaba iyadoo dee ruux markaa weyn qulaam laguma idlaaqayo xadiidkana kaba mid yahay ayaabaan helaynaa xataa cali bn abi aalib baa lasoo naqliyaa ayaa min sifiin oo kale inuu lahaa ana algulaamu lqurashiy lmu'taman abu xusaynin ayda waa xasan waa sifiin oo dagaalkii sifiin oo kale markaa uu kuba jiray ayuu gulaam iskaba cabirayay de waqtigaasna hadday toddobiyi soddonkii jirada ahayd markaas waaba lixdan sanadood buu markaa buuxsaday oo kale markaa taasi waa adigu baabkaasoo sida u khadaabiya soo naqliya ruuxa weli quwadiisu ay dhan tahayba qulam waa lagu idlaaqi karaayo layla alakhyariya xajaaj markii uu yimi ciraaq oo kale shafaha min adaa'i lcudali aladii biha gulaamu ida mahaza qanata saqaha waa la yidhaha marka alakhyariya xajaaj bay ku ammaanaysa dee nin weynoo odayana ahaa markaa dee dambe waa intii xijaaj kasoo faaruqay wakti dambe dhowr toddobaatankii ayuu soo gaadhay ciraaq iyadoo loo sooba diray oo bal markaa gulaan bay kaba cabirtay marka arrinku kaa weeye غulaam bacثhu bacdi ydkl min umatihi الjanة aktharu lakin de waxaa bal naseexadiis iyo umuurihii waata inoo muuqan dee aynoo muuqdeenba markii dambe rasuulka ilaahay kuba soo noqdeen qaala wuxu uhi uma ndalaqnaa waanu tagnay rasuulka ilaahay baa leh xata ilaa aan gaadhnay ila asamaaءi saabicati samadii toddobaad faataytu calى ibraahima waxaan maray halkaasoon ku maray nebi ibraahim wa qaala fi lxadiidi raawigii xadiidka warinay wey waayo meesha ikhtisaar baa jira waa ta lena xadiidkan e kutubta kale xataa musnadka abi cawaano mustakraj calaa saxiix muslim waa waa dhan yahay xadiidku manaa raawiga xadiidku waa wada socday markaa raawiga xadiidka bal matala ama saciid ha noqda ama qataade ama cid kaleba ayaa wuxa uu yihi xadiidkan kuba yihi waxadada nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu kuba waramay annahu ra'aa inuu arkay arbacata anhaarin afar webi oo yakruju soo baxaya min aslihaa gunteeda kaba soo baxaya kolley xadiidka ikhtisaarkiisi waayo xadiidku waa tan alfaadihiisii qaar laba ikhtisaariyey oo imaka halkan damiirkan min asliha kuna wuxuu u laabmayaa sidrat lmuntaha ayuu uba laabmayaa صaxiixa bukhaari dee saasaa kuba suganba waa waataan leeya xadiidku waa dhan yahay waana inoo dambeeya xadiid bal matalan kale ee waxa weeye in halkan lafdigan waa ikhtisaarkii ayaa marjicii damiirku uu go-ay ama uu meesha kaba maqan yahay way yimaadeen oo dee sidrat lmuntahana rasuulka ilaahay baa arkay saynu xalayba aynu soo marnay waa taas iyadoo dee wixii markaas amarkii ilaahay ahaayee daboolayna uu daboolayo isi bedeshay oo qurux iyo waxyaaloon cidi tilmaami karen sana xalay sooba aragnay haddaba markaas maxaa jiray yakhruju waana soo baxayo wuxuu arkay markaas markaa uu sidratulmuntaha rasuulka ilaahay tegay ama arkay yakhruju iyaduu soo baxayo min aslihaa halkaa gunteeda ah nahraani laba webi oo daahiraani muuqda iyo nahraani laba webi oo baadinaani iyagu qarsoon oo baadina ayaa asalkeeda iyo gunteeda kaba soo baxayay faqultu waxaan idhi yaa jibriilu jibriilow maa haadihi alanhaaru webiyadani maxay yihiin qaala wuxuu ihi ama nahraani lbaadinaani labada baadinka ee qarsoon ama baadinkii fanahraani fi ljanna waa laba webi oo jannada iyagu webiyadeeda kaba mid ah oo ku sugan wa ama daahiraani kuwan iyagu muuqdee daahirkiihi faniiru webiga niil la yidhaaho iyo walfuraatu webiga furaat la yidhaaho weeye labadaas bay yihiinba bal taa weeye halkaasay ka soo baxayeen waa umuurahan dee kolleyd qeybka ah kayfiyaday usoo baxayaan iyo halkay soo gaadhayaan iyo umuurahaasi umuuro dee imaka ama aan inagu fahmi karno dareemi karno xadiidkana tafsiir inoogu sugan yahay maaha aimada qaarkood kitaabka sharxay waa qaadiciyaad oo kale <laughs> ayaa wuxuu isagu yidhaahaa taasi waxay tilmaamaysaaba ama ayna tusaysaa sidratulmuntaha gunteedu inay dhulka kuba sugan tahay oo dee taasaa keentayba inay niil iyo furaad asalkeeda kaba soo baxaan oo dee waxa weeyaan oynin waa webiyo dhulka kasoo baxe sama kama iman buu leeyahay nawi baa wuxuu leeyahay halkan arrinkaa uu sheegay sheekhu wax laazima maaha halkan maanic imaka tan kuma noqonaye macnuhu waxa weeyaan anhaartaasi bal halkaasay asal u ah meesha ilaahay og yahay bay maraysa daahirka xadiidku yahay dabadeedna markaas dee waxa weeyaan haddana waa taa dhulka kaba soo baxaysa say usoo gaadi iyo halkay maraysiyan taasi waa wax innaga inagaba qarsoon oo bal matalan de taasba weyo kollay bal xadiid kale aynoo dambeeyo oo afar webi oo labadani ay kaba mid yihin dee intan aan kitaabka kuma jirno maha dee akhirkiisa uma jeeda waa xagahan hore inay dee jannada ay yihiin oo ay jannada bal matala webiyadeeda kaga mid yihiin bal markaa dambe wixii ziyaadaa iyo umuure wixii la yidhi aan arki doonaaye laakiin bal xadiidka ta inoogu timi tan weeye haddii la yidhaa <clears throat> de waxa weeye waxaan dee bal matala saa ku xambaara qaadiciyaadna ma jirta ilaah baa og waana qudradii un isaga halkay dee soo marayaan iyo halkaa dee dhul bay kaba soo baxayaan marka dambe ay dee bal matalan sida ay tahay bal wixii culimadu ay yidhaaheenna habeenkaa kalean insha allahu tacaala yar eegi doonaa uma rufica lii waxaa lay kor yeelay macnaa lai soo dhoweeyo ama lay tusay albeyt lmacmuur oo dee saynu xalay soo maray samadaa toddobaad inuu kuba sugan yahay beytka macmuurka ah nebi ibraahimna isagoo ku tiirsan oo dhabarka saa ugu tiirsan oo dee taas ayaynu xalay cashar inooguba sugnaa faqultu waxaan hi ya jibriilu jibriilow ma haada beytkani muxuu yahay qaala wuxuu hi hada beyt lmacmuuru kan waa beyt la yidhaaha albeyt lmacmuur geedkaa la camiray weeye beytkaa la cabamiray yadkhuluhu waxaa gelaya kula yowmin maalin kastaba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malak baa maalin kasta cibaaday usoo gelayaan idaa kharajuu minhu maalintaabay ku cibaadaysanayaane marka ay ka baxaan lam yacuuduu fiihi ama ilayhi dib uguma soo laamayaan oo maalintaasaa ugu dambeynoo aakhiru maa calayhim macnaa dalika bixitaankooda ay kaba baxeen ay yoomkaa kaba baxayaan marka ay dee dhamaystaana cibaadadoodiina aakhiru maa kii ka ugu dambeeye weeye calayhim korkooda aadee min dukuulihi waa xagga gelitaankiisa kaas baa ugu dambeynaya mar dambe gelayaan maba jirto taasna de wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa oo kairada ay malaaigtu leeyihin markay maalin kastaba toddobaatan kun oo malagoo cusub un oon hore beydka u iman dibna aan ugu soo noqonayna ay galayaan bal kairada malaaigta ilaahay ee cid isaga un mooyo tirin karta ama sheegi karta aanay jirin baa xadiidka inooguba sugan eh. akhiru ma calayhim nasan dee ku laqbeeye kolley yaar eegtuna waana tay doortaan culimadooda barhkood ay dee nasbo ahaan iyagoo darfinimo ku icraabaya ay iyaga tanna ishaareene eh lakiin wejka yidhaahaan waa ajwad halkana ay kuba dabdiyaan waa in la rafciyo aakhiru maa calayhim oo markaa aakhiru maa calayhimna waxaan ku laqbeeyey marka lam yacuuduu fiihi waa sida ii taala xagg lam yacuuduu ilayhi dee fiiduna bimacnaa ilaa un noqon dib uguma soo noqonayaan aakhiru maa calayhim wadalika waa bixiddaa ay kaba baxeenna kaas ay kaba baxayeenna waqtigaasna aakhiru maa kii ugu dambeeye weeye calayhim korkooda ahaaday maxay min dukuulihim gelitaan beytka ay galaan intii ugu dambaysa kaas weeye markaasun baa ugu dambeynaysa mar dambe oo ay gelayaan maba jirto uma utiitu waxaa laila yimi biinaa laba weel xadiidku waa micraajkii waxaanu joognaa imaka halkan dee samadii toddobaad baa dikrigeedii aan haynaa waayo beyt ulmacmuur halkaasuu kuba sugan yahay sumadna waa tii tartiibta iyo taraakhiga keenaysay waxay keenaysaana markaa rasuulku isagoo halkaa jooga salawaat ullaahi wasalaamu calayh in loo keenay weelalkan loo keenay taas xalaytana waxaan soo aragnay xadiidkii markii rasuulkii ilaahay maka kaba teguu baytulmaqdis ee uu ku tukaday beytkii daamadiisiina uu halkii kuba xidhay taasoo kale in waxa weeyaan loo keenay oo halkaas kolleyna riwaayaad kale oon kuwa ahayna waa jiraan oo si uu halkaa looguma keenay iyadoo haraad badan helay rasuulkii ilaahiy salawaat wasalaamu caleyh dee halkanna waa tan ay kuba timi habeenkuna waa habeen keliya uun marka laba xaalo ayay ama laba wej bay eegaan culimadu jamcin ay taa kuba jamcinayaan riwaayaadkan barhkood ay kuba sugan yihiin dee isagoo samooyinka jooga weelalkan in loo keeno la dooransiiyey in xalayna dooransiintu nooguma sugna waa tan laa way inoo iman doontaa waa tan caawa aan hayno kuwana baytulmaqdis intii uu joogay weliba markii hore in loo keenay labada wejay kuwa jamciyaan waaba iyadoo la yidhaha sumada halkani dee tartiib iyo ha faa'ideysta waa tartiib mina tarakhi waa dikri ahaanun waa iyada imaka halkan tartiibteedani waa xagga sheegitaanka un oo markaa waxa weeyaanun iyadoo wow oo kale ama aan dee halkan imika macnihii tarakhiga ahayd ay lahayd aan lahayne xagga dikriga un tartiibtu ay tahay taasi waa mid iyo iyo ay wej kale ay ishaaraan oo ah halkan in labada xaalaba ay dhaceen saasna lagu jamciyo markii horena cadashkan jiray daraaddeed iyo xadiid bay taasi kuba timi ee in looguma keenay oo la dooransiiyey intuu halkaa joogay haddana arrinkii mar labaad markii uu samooyinka joogay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walaalkii loosoo soo bandhigay facurida calaya waa lay bandhigay marka biinaa-eyni axaduhumaa mid ahaani khamrun khamro ayuu ahaa <clears throat> walaakharu ka kalena laba nimcaan u ahaa facurida calaya waa lay bandhigay labadii weel fakhtartu labana caanihii ayaan doortay faqiila lii waaa la faqiila waxaa la yidhi baa ku odhanaya asabta ay asabta alfidrata siaan xaleba dee fidradii baad asiibtay calaamadii islaamnimo ama islaamnimo istiqaamadii ayaad waafaqday kol haddaad caana dooratay asaaba allahu bika intana waa inaan xalay inooguba sugnayn riwaayadii hore asaabadanna bimacnaa araada ayaan kuba fasiraynaa dee iyadoo asaaba bimacnaa araada-na luqada waa wax lagu garanayo oo ilaahay qowlkiisii yihi fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi rukhaaءa xayثu asaaba taas kale nebi sulaymaan dabayshii baanu u sakirnay amarkiisay kuba soconaysa iyadoo mid layinaa xayu asaaba xayu araada ayay ku fasireen mufasiriintu oo meesha alla meesha uu doono ayay ula dhaqaaqaysay oo isaga iyo wixii dee wataba qaadaysay bal matalan taas oo xayu asaab mana xayu araada marka maxay noqon tanna asaaba allahu ay araada allahu ilaahay waa doonayoo bika adiga muxuu la doonay waa dee alfidrata fidradan iyo khayrka iyo fadliga iyo waxaan ilaahay kuwaafajiyey ilahay baa kula doonay weeye oo marka asaaba allahu bika ay araada allahu bika alfidrata walfadla walkhayr ilahay baa fadliga iyo fidradaasiiyo kulaba doonay taas buu ihi markaasaa muxuu raaciyey ummatuka cala alfidrati ummadaadu fidradii waa istiqaamadan iyo islaamnimada taasay kusugnaanaysaa kol haddii ilaahay halkan fidradii kuwaafajiyey bal xalay baan sidaan kusoo fasirnay bal diintii ama islaamnimo iyo taas lagu fasiray istiqaamadii dee ummaddaadna aday tabacaaga tahay aday kulas atbaac bay kuu yihiinoo adigii waa adigan fitradii asiibay iyaguna taasay kuba sugnaanayaan haddaad markii khamrada qaata sida xadiidkaba duruqdiisa kale inooguma timi ummaddaadu way lumi lahayd way hallaabi lahayd uma furidat caleyha waxaa laygu farad yeelay kula yowmin maalin kastaba khamsuuna salaatan konton salaadood uma dakara raawigu wuxuu sheegay qisataha waa salaadahan qisadoodii oo ah noqnoqodkii waa dee halkaa waxa weeyaan muuse iyo dee halkii markii hore gaadhay dhexdood isagoo rabbi takfiif weydiisanaya kuba noqnoqonaya ishaare muuse iyo umuurihii kale aynu xalay soo maray ilaa akhir اxadiid ilaa xadiidka akhirkiisa kale bal umuurihii joogsi u yar baahnaana waan ku yar joogsanay waxyaalaha kalena wixii axaadiidii hore aynooguba soo maray waana dee axaadiidan <laughs> mucraajka iyo isra iyo axaadiid goor inoogu soo noqnoqota munaasabaday leedahay ladaadaadeed ama ha loogaba warramaya ama dee kutubtii oo wax iska macruufo iyo shuuroobayo xadaثnي محamed بن المثنى qال xadaثna معاad بن هiشhام qال xadaثnي أbي عن qتاadة qال xadaثna أنس بن مالك عن مالك بن صعصع waatan eeg shaki ma jira halkan lacalahu iyo ma taalo xadiidkuna waa dee kii hore duruqdiisii un waana kii hore un dee anas malik kaba warinayey xadaثnي abi aabahana waa hishaam adastawai weeye san dee marar badan ba hore usoo ogaanay wuxuu yihi markaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala waa xadiidkii aynu soo marra uu dabada ka galay halkan fadakara naxwahu kii horeynu soo marray mid lamid uu sheegay riwaayadan in riwaayadii hore qataade waxaa ka warinaya xadiidku waa xadiid qataade kolley can anase waayo qataadu baa halkan warinaye tii hore saciid ibn abi carubuha imikana waa hishaam dastawaib wazaada fiihi isagu hishaam riwaayadiisan uu qataade ka wariyey wuxuu ziyaadiyey fautiitu bidastin min dahabin mumtali'in xikmata waiimaana waxaa layla yimi dasti dahaba oo mumtali'in xikmatan wa iimaanan halkaa fiiha min maai zamzamadi kale waa kii aan lahayn waa kii laguba shubo dee daahirku waa in dastiga lagu maydhay mid aan ahayn kaa biyihii lagu maydhaya kuba jire mid kaloo kan dee cilmiga iyo iimaankuu kaba buuxo taas bay ayaa layla yimi oo ka buuxa xikmatan wa iimaanan xikmad iyo iimaan fashaqa ama fashuqa waa la dilaaciyey malaggii baa dilaacinayane min annaxri waa dhuunta laga bilaabo ilaa maraaqi lbadni ilaa caloosha xaggeedaa hoose intaa jilicsan ee hoose caloosha ee kuba dhow caanada kuba dhow ilaa halkaa laga gaadhayo oo markaa laabtiisii ilaa calooshiisii ilaa dee laga gaadhayo malaa halkaa caanada in ka sarreysa un maraqilbadnina waa caloosha inteenan hoose dee jilicsan taas baa maraqulbadni la yidhaahaa mufradkeedu maraqa ayuu noqonaya iyadoo qaaftu ay shadan tahay ilaa halkaas baa la dilaaciyey faqusila waa laabtiisii oo dhan iyo ilaa calooshiisii dee qalbigiina kaba mid ahaa ayaa waxaa lagu maydhay bimaai zamzama biyaha zamzam baa laguba maydhay <clears throat> uma mulia waxaa laga buuxiyey uma mulia waxaa laga buuxiyey xikmatan xikmo iyo wa iimaanan iimaan baa looga buuxiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waa intaan xalayba soo aragnay xadaثnي محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شhuعبة عن qتاadة أنه qاaل سمعت أbا العاaلية يقuل xadaثnي بن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم bal snadka inta dhammaan waan soo aragnay waxaan taabicigan xadiidka iبن cabaas kaba warinayahayna abulcaaliya abulcaaliyana waa nin taabiciy oo weyn rasuulka ilahi waqtigiisii buu islaamay lamuu kulmin waxaaba la yidhah de waa wafaadkii rasuulka laba sanadood ka hor baabuu islaamay dee ruux mawla ayuu ahaa waa ariyaaxiyi baa la yidhah mala haweeney reer bani riyaaxayd baa dee lahaydba oo xoreysay oo dee taas buu ahaayeen maaha dee isagu ma ahayn reerka kamuu dhalan abibakar iyo waa la kulmayo intii ka dambeysayba waa laba kulmay waa nin dee kolley taabici oo weyn oo irsaal badanna leh kolley xagga tafsiirkiina aad ba uguba fiican ninkaasoo hiqa a weeya rufiic ibnu mihraan la yidhaaho samictu abalcaliyati yaquulu qataada yidhi abalcaliyaan maqlay xadaثanii ibnu cami nabiyukum salى اllahu عalيه wasalam rasuulkiini ina salawaat ullahi wasalam aleyh nabigiini in adeerkii ayaa ii waramay yacni wuxuu ujeedaa ibna cabaasin oo qaala wuxuu yihi dakara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa hadal qaaday oo xusay xiina waqtigii usriya bihi la dheelmiyey ee habeen la guuro geliye la geeyey maka mee inta laga kaxeeyey baytulmaqdis la geeyey ayuu rasuulka ilaahay ka waramay hadal qaaday faqaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay ee ambiyadana habeenkaa waa arkay samooyinka qeyb buu ku arkay ee kolley kuwaas iyo kuwo kalena baytulmaqdis baaba kula kulmay oo uu ku tukiyey walow dee markaa ama markii hore haba noqoto ama markii dambe uu soo noqday haba noqoto taan idhi kolley xalayna aan si yar ishaarnay e, bal waxyaalihii la yidhi halkaas ay noo dambeyn doonto kolley casharka caawan ama ka dambeeya ayaa dikri xadiidka saasa rasuulka ilaahay tukintiisii ay kuba sugantay uu ambiyada tukiyey bal markaasaan eegi doona waana taan xalay lahaynba ibnu kahiir dee su isagu yar raajax yeelo waa inay ahayd intuu soo noqday rasuulka ilaahay dabadii xafid bn xajarna kolley tarjiixiisu amatu kaba cabiro alathar waa markaa waxa weeyaan hore uu sii socdayba in arrintani ay dhacday bal adigu waa wax inoo dambeeya insha allah haddaba wuxu uhi rasuulka ilaahay dadkii uu habeenka arkayna nebi muuse ka mid ahaa samooyinka waatan ku arkay samadii lixaad saan aragnay kolley beytkana kulaba kulan arrin kalea jirto oo qabrigiisii inuu kuba maray isagoo tukanayo weliba salaad tukanaya saxiixa inooguma sugan tahay haddaba muuse nebi muuse ayaa rasuulka ilaahay dee shakligii ku arku kaba warramaye aadamu tuwaalun kaannahu min rijaali shanuu'ata aadamu waa xagga midabkiisii oo ruux maariin u ahaayo adigu bal dee aan ahayn caddaan saafiya aan ahayn udmadu markay geela iyo kuba sifeeyaan neefka cad baabay dee udmada kuba sifeeyaan Eh, laakiin kan kale waa midabkan dee sumrada ay yidhaahaan dee waxa weya lababadaa midab udhaxeeya ayaabuu yahay haddaba nebi muuse de waxa weeyaan mu ahayn ruux la yidhaah waa caddaa caddaan bal matalan saafiya eh, lakiin waa kaa adigu maarinka ahaa ama cadaankiisa dee nooc yar madow kuba jiray uun tuwaalun oo dheer tuwaalun iyo dawiilun waa islaama mid oo si uu ku arkay waa nin dee bal matalan midabkiisu ka ahaa dheer buu ahaa kaanahu waxaabad moodeysay min rijaali shanuu'ata reerkan asdu shanuu'a la yidhaah waa reer carbeed oo dhinacan yamanee degi jiray raggoodana ay markaa dad aan hili badanna lahayn dhaadheerna ay ahaayeen inuu raggaa yahay oo rijaalu shanuu'a uu yahay ayaabad moodaysa waa xagga dheerarka iyo taas weeye welina waa inoo socon doonaa haddii aa la yidhaha umuurahan wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ciisa nebi ciise jacdun marbuucun waa jacdun ruux dee hilibkiisu intuu buuxay weliba soohan hilibkiisu adag yahay weeyo hilib balaqsan oo taasa aan lahayn oo marbuucun dhexdhexaad ah indheerna aan ahayn nin gaabana aan ahayn taas buu ahaa laftiga jacdina waa inala socon doonaa insha allah iyadoo kolley de kitaabkii hore shamaailkiina jacdi xagga timaha sifadiisa aan kuba soo maray insha allah macaanidiisa waan eegi doonaa imika halkan maxaan kaba cabirnay waa mugtanizu laxm hilibkiisu waa hilibkaa urursan duban ee ama soohanba isagoo dee xagga dherarkeedna dee taas ahaa marbuucba ahaa marbuuculqaama wadakara waxaan u sheegay rasuulkii ilaahay inuu arkayna habeenka malikan malik khaazina jahanama jahanamo khaasinkeeda ah oo dee malaa'igta jahanamaha muqadamka zabaniyadaas ah ayuu waxa weeyaan rasuulka ilahay habeenkaasna waa arkay oo uu sheegay wadakara dajaala dajaalna waa sheegay kolley dikriga dajaal iyo umuura way noo dambeeyaan وxadثna cبد بن حmaydin qال أخbarana يuنس بن محamedi waa المؤdib horeynu idu soo maray qال xadثna شhaybان بن cabdالرحمن isagana waa shaybان بن cabdالرحمن النaحوي kolley shaybان بن فaruq oo ka horeeyo ka daba ka horeeyo sheekha mslimana waata iyadna inagu soo noqnoqdo عن qتاadة عن أbي العاaلية qاla أنه qاala xadaثna بن cami نبيكم صلى الله عليه وسلم بن cabاsi waana ina cabاaska ujeedaaye qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi marartu waxaan maray leylata usriya bi habeenkii layguuro geliye laydheelmiye laygeeye bayt اlmaqdis markii dambena samooyinka calىa muuse bni cimraan calayhi الsalaam nebi muuse ayaan maray rajuli nin baan maray aadama aadamu baa itaale laakiin de waa majruur weeye waana malaa yansarifune aadama waa taa midabka aan soo maro marinba oo tuwaalin dheer oo jacdin jacdi da imika halkan bal marka dambean jacdi kusoo yar noqon doonaa amaan eegi doonaaye waa tii horun baan kuba fasiraynaa ruuxa dee lihilubkiisaas dee muktanisu laxm walow lafdiga in darbun iyo waxyaalo inoo dambeeya si waxaanu hilib badan lahayn ama hilibkiisu laba udhexeeyey adigu bal markaa ay tahay jacdinimada halkan in dee timana waa lagu sifeeyaa in hiribkana waa lagu sifeeya bal haddaan imika oba aan lafdiga jacdi eegno iyadoo axaadiisu inagu soo noq noqon doonto jacdigu hadduu noqdo in marka timaha lagu sifeynayo de waa timahan adag ee adigu ayuu jacdi uu yahay bal taas xaggan kale marka oo de kolka waa sifada dajaalna way inooguba iman doontaa taas oo kale in marka ay tahay xagga hilibka oo kale waxyaalaha lagu sifeeyo geel waa lagu sifeeyaa raggana waa tana ama dadkii laguma sifeeye waxay adigu taa tilmaamaysaa un waa ruux dee maalan hilibkiis iskama buuxo hilib de markaasna aan urursan ama soohan oo adag oo aan lahayn dee hilib balaqsan oo taasoo dabacsan aan ahayn taasna way tahay bal imanka halkan tiitimaa kuma fasirayno waxyaalaha inoo yar dambeeya taa horaan kuma daysanaynaa kaannahu waaba isagoo markaad moodo min rijaali shanuu'ata reer shanuu shanuu'a isaga waxa weeye raggood kaba mid ah oo ujeeddadu xagga marka la eego dadkaas asdo shanuu-a la yidhaaho ayaa waxa weeye uu mate aad moodaa inuu shabahayeyba dherarkood iyo waxyaalahaas waayo nin dheer buu ahaay ayuu shabahayeyba weeye bal qala الculamaء almuraadu biاljacdi huna jucuudaة اljism wahuwa اجtimaacu واktinaazu walaysa almuraadu jucuudaة الshacr in bal jacdiga waa nebi muuse kaasi waa nebi ciise oo kale ka nebi muuse labadaba iktinaaز اljism iyo barhkood jucuudaة الshacr lakiin iktinaaز اljismi un baan isaan kuba fasiraynaa bal tdajaal un baan macnahan kale kuba fasiraynaa wara-aytu waxaan arkay ciise bna maryama marbuuca alqaamati marbuuca alkhalqi baan ujeeda isagoo abuurkiisu kaa dhexdhexaadkaa u yahay ruux dheerna ma ahayn ruux gaabadna ma ahayn ila alxumrati waalbayaadi waa maailan ila alxumrati waalbayaad waxaan u iilanayaa xagga midab ahaan waa casaan iyo caddaan dee ruux caddaan ah laakiin caddaankiisu aanu caddaansan dee nuurada iyo rinjiga cad kale aanu ahayne casaan ku jiro oo casaan ku dheehan yahay bal taasba ayaaba xagga midabkiisu ahaa oo sabid araasi timihiisuna ay bistaa yihiin sida timaha dee hunuuda iyo kuwaasba ee timahaasba ay timihiisu yihiin taas buu ahaaba waayo jacdigiisii waa taan kusoo fiseefeyne xagga jiidhka ee timihiisina waatan oo timaha bisa ayaabuu lahaa wa uriya waxaana la tusay rasuulka ilaahay maalikan khaazina naari naarta khaazinkeeda ahaa iyo wadajaala dajaal fii aayaatin aayado iyo wa umuuro dee waxyaalo la yaab laba ah aayado araahuna allahu iyaahu ilaahay tusay falaa takun fii miryati min liqaa'ih waxaa dhici karta ibnu cabaas inuu dee markaa tani yahay oo bal maalan eh, xadiidkan dee qowlkiisiba iyo markaa uu laba socdo uuna hadalkii hore dee marfuuc ahaa falaa takun ha noqon fii miryatin macnaa shaki ha kaga sugnaan min liqaa'ihi la kulanka nebi muuse waayo aayaadku dikri muuse ayay kuba tacaluqsanaayeen bal tafsiirka waxaan eegeynaa qataado wuxuu hi qaala qataadatu qataada wuxuu qaala wuxuu hi markaa raawigii waa saciid baa markaa waa ninkii qataado kaba sii warinayey waxaana weeye shucba maanta kaana qataadatu qataada wuxuu ahaa yufasiruhaa aayaddan mid fasira oo wuxuu ku fasirayey ana nabiya nebigu salى اllahu alayhi wasalam qad laqiya inuu la kulmay muusa nebi muuse calayhi salaam tanu ku fasiraya oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa dee intaanay habeenkani dhicinba ayaa aayadani ay soo degtay ilaahayna markaa damiirkan dee min liqaahii ku jira markaasna waa dee khitaabkuna waa rasuulkii ilaahay oo falaa takun ha noqon markaa nebi moxamedow fii miryatin macnaa shaki ha kaga sugnaanoo shakiyaanu kaa gelin min liqaa'ihi waa dee maser mudaafa oo dee mafcuulkiisi u idaafaysa waa la kulankiisa aada la kulmayso nebi muuse adigu aada la kulmayso taa shakiyaanu kaaba gelin oo imaka waana istidlaal min bacdi rawaad buu leeya halkan adigu tafsiirkan qataade in wuxuu macnuu yahay la kulan aada nebi muuse la kulanto shakiyaanu kaa gelin waad la kulmaysaa nebi muuse ad la kulmaysaa taaba weeye dee la kulankina habeenkan buu dhacay waana sidaa qataada uu kuba fasiray uu kuba fasirayey qolooyin kale oo mufasiriin oo taa ku waafaqisee mujaahid iyo kelbi iyo sudi iyo damiirka sidaa u celiyena way jiraan laakiin intooda badan mufasiriintu waxay kaba dhigaan damiirkan min liqaa'ihi waayo waxaa ka horreysay nebi muuse in kitaabkii la siiyey bal markaa damiirku inuu kitaabkii u laabmayo oo la yidhaaho markaa falaa takun ha noqon ama ha ahaan fii miryatin shaki oo shakiyaanu kaa gelin min liqaa'i waa min liqaa'i musa alkitaab weye nebi muuse la kulankiisa inay walaqad atayna musa alkitaab baa nebi muuse la kulankiisa iyo talaqigiisa uu kitaabkaa la kulmay in la siiyey waa la siiyo kitaabkaasaa ilaahay siiyey ee la kulankaa nebi muuse markaa kitaabka uu la kulmay iyo talaqigaas iyo taa shakiyaanu kaa gelin oo bacmaan arrinkaas bal taasna waatay mufasiriinta intooda badani uba badan yihiin xadaثna أحmed بن حmbل وsuraj بن yunusa qaala أحmed بن حmbل waa imaamkii weynaa kalley waana dabaqada caashira ama tobnaad ee ruwaadda amase atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa oo isagu dee taabici maaha atbaacu taabiciintiina kamid maaha waa atbaacu atbaaci taabiciin markaas ayuu kaba mid yahay waxa weeyaan waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay lakin waa dabaqadii ugu horeysay taase markaa ugu waaweynaa weeye axmed ibnu xambal de waana imaamkaas kolley isaga uma baahno tacriif waa taase lakin kitaabkii de iminka inoogu horeysa kitaabkana kuma badno axaadiida uu ku leeyahy muslim kaba wariya kolley labaataneeye xadiid iyadu ma dhama bukhaarina aad bay intaa waabay kaba yartay inta kitaabka kuba sugan bal matala labaataneeye xadiid malaa ma gaadho ilaa sideed iyo tobaniyo taqriiban waana kii koobaad buu noqon surajna waa inay isku dabaqan yihiinoo qaala waxay yidhaah labadoodaasi xadaثna hushaymun waa hushaym bnu bashiir horeynuu soo maray qaala akhbarana daud bn abi hindin can abi اlcaaliyati can ibni cabaasin waa xadiidkii ibnu cabaas lakin waa xadiid kale abilcaaliya kaba warinaya daud bn abi hindinna kolle abi hindigana dinaar baa la yidhahda magaca dinaar iyo dirham iyo haddaad aragto carab may ahayn ragkaasi oo de markaas iyagu may ahayn waa nin iqaaru taabiciina laakiin iqo ah caabidna ahaa saalixna ahaa taas buu ahaayo kolley waa nin iqo ah horaan usoo aragnaan filaya lakiin habeenkaa ah waxaa dhici karta inaan xaaleeyeyba waa nin atbaacu taabiciin taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mid ah waa taabici markaas iquu ahaa saalix buu ahaa kollay umuuro tarjamo fiicanna sir aclam nubala iyo waa ku leeyahy mujaladka lixaad dabcadii laakiin shan iyo labaatanka a weeye bashaar markaa de iyo shucayb iyo ay taxqiijiyeen dabcadii hore weeye de kuwan ama ka badan ta ka badan dhib malata soddonka ay gaadhsiiyeen arqaamtu ismay bedelin oo ajzaada xagga hore iyo xagga dambaha kaba raacdo eh, laakiin tan kun dee dadka kale ay taxqiijiyeen baa dabcadu sida dee tarjamada magac ahaan baa lagu helaya waxyaalaha issoo naqliyan waxaa kamid ah culimada qaar soo naqliyaan halkan waxay yidhaha ninkani dee ramadaan iyada waa laisla wada ogyo waa la wada soomaaye afartan sinood buu soomay macna waa bilaha kale soomayay reerkiisuna aanu ogeyn inta aan reerkiisa ogaan bal waa iska daa dad kale reerkiisu oo arrinkii soo sheegay dee waa nin suuqa joogay buu ahaa wax ku iibin jiray khazaas baabu aha adigu taas khaski yaxa iibin jiray marka waxay yidhahaan subaxdii markaa de malaha in cuntadii waa reerkii suxuur lama oga iyo taasoo waa iska daaya qadadiisii ayuu subaxdii markuu kasoo kalahayo soo qaata dariiqa markuu marayo sadaqaysa sadaqa u bixiya cuntadii reerkii uu kasoo qaaday waatu dee maanta inama soo hoyanaye suuqa iskama cunayo markaasuu sadaqa ula baxaayo de halkaas reerkii waa ikhlaaskoodii iyo taasoo kale arrimaha soo naqli waa kaba madayno waa yaridiisi isagoo rag dhalinyara ah la hadlo yidhah balkaale ama intaasoo dee uu warramayo laha ilaahay idinkuma anfaco waxyaalahaasi wuxuu laha markaa uu suuqa kaba laabmo ayuu muxuu naftiisii niyeynayay ilaa meel fulaan inuu gaadhayo ilaa halkaa gaadhayo inuu intaa ilaahay sii xuso tasbiixdiiyo dee dikri ilaahay buu wadaa haddana markuu halkaa kala joogo oo yidha haddana ilaa halkaa ilaahay aada xustid waa saasoo ah, ilaa gurigiisa taa kuma soo gaadhayo bal waxa weeye nin caabida hiqa ah caalimna ah weeye wuxuu yihi can abilcaaliyati can ibni cabaasin ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay mara wuxuu soo maray biwaadi lazraqi waa mar dambe ma habeenkii isrihi waa mar dambe bal dee waaba la arkaa ibnu cabaas inuu laba socday oo xajatulwadaac unbay markaasi noqon waadi la yidhaaho waadi lazraq oo markaa madiine laga yimaadee xagga maka loo socdo waa doox meesha dhici jiray ama meeshaas kuma sugnaa faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay isagoo dadkii la hadlaya ayu waadin doox kee kamida ama ah, waa dooxeebuu haadakan iyo dooxa maxaa la yidhah wey magaciisu muxuu yahay qaalu waxay dhahen faqaaluu hada waadi lsraqi waa waadigii la odhanayay waadi lsraq marka qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaani waxaabad imoodaa anduru imaka inaan arkayo ilaa muusa nebi muuse calayhi salaam aan eegayoan arkayo haabitan xaalu yahay mid soo dhaadhacay min athaniyati meeshan jiirta ah ama karintan uu kaba soo dhaadhacay walaal oo dee dooxanba uu kusoo dhaadhacayo wey walaal lahu isaga juwaaru dhawaaq uu leeyuu dhawaaqayo ila llah waa bitalbiid markaa dee isagoo dhawaaqaysa sare u qaadayo ilaah xaggii oo ujeedadu de waa ilaahaybu waa cibaado ayuu ku jiraa waa talbiyo bitalbiyati talbiyada wuxuu kusoo socdaa maka waa xajaya markaasuu talbiyeysanayaa ayaa rasuulka ilaahay u yihi waxaabad moodaa imika inaan arkayo nebi muuse uu ii muuqdo oo saniyadan ama karintan intuu soo dhaadhacay juwarna waa